alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasul ilahi sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbi wasalam qaala sheekh raximah llah can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa daraba axadukum falyataqi alwajha mutafaqun caleyh idaa daraba markuu garaacayo axadukum midkiin cid dee loo ogolaaday inuu u dhufto falyataqi ha ka ilaaliyo ama ha iska ilaaliyo isagoo alwajha wejiga qofka inu wax kaga dhufto mutafaqun caleyh sheekhu waynu fahmi karana ad xadiiskan wuxuu u keenay xuduudda oo marka xadkii shaaribulkhamriga iyo zaanigii iyo kuwa marka la xadaynayo waa in wejiga looga ilaaliyo meesha lagaga dhufanaya waa inaana wejiga noqon cid kasta oo taadiib lagu sameynayana oo la edbinayo diinta ogoshahayna wejigaa looga ilaalinaya tusaale ahaan macalinkii ardaygii haduu edbinayo waalidkii ilmihii hadduu edbinayo waa laga ilaalinaya xataa rasuulku alay slat slaam waa kii arkay dameer wejiga laga suntay markaasuu yihi ilahay ha necdala kiisan u suntay neef dameeraho wejiga laga suntay xataa xoolaha markaa wejiga looga waa laga ilaalinaya idaa daraba axadukum falyataqi alwajha iska ilaaliyo wejiga وعن بن cabاsi radي الlه عanهuma qal qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم la tuqam الxduud fi اlmasaajid rawahu التirmidiy wاlxaakim qala rasuulu الlahi slى الlaه alay sl rsulku uhi laa tuqaamu lagu oogi maayo alxuduud xuduuda fi lmasaajid masaajida dhexdooda lagu ogi maayo rawahu tirmidi walxaakim masaajidku maadaama xurmo gaara uu leeyahay xuduuddiina waxaa laga yaaba qayle iyo qofkii hadduu dare kii la uleynayay inuu caytaba amba u carcaro waxaasoo kale markaa waa la ilaalinayaa oo masaajidka lagu ogi maaye dibaddaa looga saaraya nebigana alayh salatu slam lagama hayo iyo saxaabadii kama sugna si rasmiya sa yidhahdo culimada muxadisiintu inuu xadka ku oogay masaajidada وعن aنس radي الlaه عanه qal wuxu uhi laqad أنزل اllahu ilaahay baa soo dejiyey taxriim اlkhamri khamriga xaaraan ahaantiisa iyo xaaraantinimadiisu ilaahay soo dejiyey wamaa biاlmadinati wuxuu soo dejiyey wamaa biاlmadinati iyada oo aanay magaalada madiina wamaa biاlmadinati magaalada madiine aanu oolin sharaabun sharaab yushrabu la cabo ilaa min tmr ilaa timirnu ka ahaado mayn akhrajahu muslim وعن عمر رضي الله عنه canhu qaala wuxuu yihi nazla waxaa soo degay taxriimu lkhamri wahiya khamrigaa xaaraamta ahi waxaa laga sameeyaa min khamsati shan baa laga sameeyaa min alcinabi baa laga sameeyaa iyo watamri timirta laga sameeya walcasali malabkaa laga sameeya walxintati waxaa laga sameeyaa sareenka iyo washaciri heeda walkhamru khamrigu maa khaamara caqla ay ma askara alcaqla wixii caqliga bedela ma khamara wixii daboole ee bedelaya caqliga way muttafaq caleyh wacan ibn cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu kullu muskirin wax kasta oo maandooriyaahi khamrun khamri weeyaan wa kullu muskirin maandooriye kastana xaraamun weeyaan xaaraan raja muslim wacan jaabir radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu ma askara waxa uu maanka dooriyo kaiiru intiisa faraha badani ee uu sakhraamiyo qofka faqaliilhu intiisa yarina xaraamun weeyaan akhrajahu axmed walarbacatu wasaxaab ibnu xibaan afartan xadiis ee isku mawduuca ah waxa ay ka warramayaan xaqiiqat lkhamri ma huwa alkhamru khamri maxaa la hahda horta marka khamri ereygan culimadu waxay ha waxa laga keenay khamara oo bimacna bimacnaa qaطa ah wuu daboolay weyaan khimaarka calaamada ay markaa dumarku inta madaxa soo saaraan dsa ugu soo rogaanoo liannahu yuqai alra'sa madaxuu daboolaya markaa kamrigana waaa kamri loogu magacaabay liannahu yuqai alcaqla walmacrifa garashadiibuu meesha ka saarayaayo qofkii dawaa aan waxba kala garanayn isagoo aan caqligiisi meesha ka bixin isagoo nabar kala gaadhin ayuu caqligiisi daboolmaya muddo markuu jiifo ee waxaanay ka dhex baxaana caadigiisi bu kusoo noqonaya hadda marka waa sidii wax caqligii daboolmay oo kale oo marka daboolkii laga qaaday haddana daraagis meesha ay ka baxday uu qofkii caadigiisi sidiisii uu dib ugu soo noqday oo kale marka khamrina maxaa la yidhaha haddaba waxa uu rasuulku inoo sheegay alayh الsalaatu wasalaam ma khamra alcaqla de marka sawaء kana mashruuba am ma'kula am mashmuuma aw gayra dalik ya wax la cunaayo hadduu xitaa yahay ama wax la cabaayo uu yahay waxa la cabaya u badnaan jiray ama wax la ursanayo hadduu yahay oo marka qofkii saa u ursado dibata ku sakraamay iyo de saynu iminka kood aragnay waxyaala kale oo siyaabo kale loo dhigay in laisku mudo oo kale iyo si aanay dadku hadha u odhanin berigaa khamrigu wuxuu ahaa wax keliya oo lacab cabo oo sharaabka laga sameeyo laakiin qaacido guudo rasulku ala sla slam anfacaysa dadka ilaa qiyaamaha ayuu sheegay o kullu muskirin khamr buna weri ala slat slam wax kasta oo maanka dooriya jihaadii doonabaha laga qaatay eh waa khamri buu noqonayaa waayo haye markan qofka la suuxinaya ka warran la dhakhtarinayo tusaale ahaan qaliib baa lagu sameynaya dabeetna waa tan xubintii la suuxinayo ya dee qofka caqligiisii ma tegayo inta badan xubintaasunbaa ayuunbaa meshi isbedeleysa xadiiskani markaa xadiiska hore labada xadiiso hore xadiiska ali anas bn malik wuxuu hi ilaahay markuu soo dejiyey khamriga xaaraan ahaantiisa ila waxaynu ognahay khamrigu maraaxil buu soo maray soo ma mar baanu khamrigu xaaraan ahayn oo ilaa afar marxaladood buu soo maray sida culimada qaar ay kala soo baxeen oo ah. aayaddii suurat markii maka la joogay laftigeeda waa la yar dareensiiyey inaan wax wanaagsan ahayn ya tatakhiduuna minhu sakaran wa risqa xasana mid wanaagsan markaa ilahay muu ka warramay cinabkii iyo kuwa timirta iyo aya ilahay wuxu wax sharaab aad ku sakraantaan iyo mid wanaagsan ba ka samaysataan dad badan ba nin ku bedelaya iska daydho abubakar inkastoo horeba uu daayay abubakar wuxu uhi weligay ma cabin waxaan arkay bu ninki de kamriga ninki weynaayo ee sharafta lahaa markuu khamriga cabo dee hadayaanayo wuxuu doona iskaga hadlaya markaa sharaftaydan ka raacay ma cabin haddana markii dambe ilahay subxana watacala wuxuu soo dejiyay aayadda suurat lbaqara ku jirta markii madiina la tegey yasaluunaka cani alkhamri walmaysir qul fiihima ismun kabiiru wa manaaficu linnaas waxtarna ilahay u sheegay waihmu ma akbaru min nafcihima waa mafsadadeedu inay ka badan tahay maslaxaddeeda haddana suuradda ku jirta aayadda ku jirta suurata annisa ya ayuha aladina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara idinkoo sakraasan salaada hau soo dhawaanina xataa taclamuu maa taquuluun sida waxaan aad ku hadlaysaan ad fahamtaan qur-aankan ad akriyaysan iyo adkaartan iyo aad ula socotaan dee markaas shan salaadood baa la tukanaya waxaa soo yaraado o aada usoo cidhiiri noqday qof qofkii cabayey intuu cabayeyba dad badan waxa laga yaaba inay salaada yidhahdan war salaada ilahay de aynu ilaashanno waan iskama dayn marka aayaddii udambeysana waa tii suuratulmayda ku jirtay inama yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbaqdaa fi اlkhamri walmaysir wayasudakum can dikri اllahi wacan salaati falan tum muntahun maxaa laga samayn jiray haddaba khamriga isweydiin leh waxaa jira shay sidiisa daatadiisa muskil u ah imika qaadka oo kale markaynu ka soo qaadno ama waxyaalahan kale de imika beere xashiishadan kale iyo waxaasi waa shay sidiisa abuurkiisa daraaga u aba waxaa kaloo jira shaygii xalaasha ahaa ee marka hore caadiga ahaa oo markaa de sifaadkiisii markay isbedelaan ee uu khamiiro ilawaatana uu khameereeya uu noqonayo muskir tusaale ahaan timirta ayaa markay muddo joogtay inta biyo lagu daro la khamiiriyo ayuunbay khamriga ka samaysan jiray kaasay markaa weliba dee sidan dadku ugu safraamayana xooggaa inmu lahayn sida ka muuqato watigaasi xadiiska anas markaa waxaa lagu qaadaya karada ayuu sheegaya sida faraha badan waxay ka samaysan jireen iyagu xadiiskan cumarna wuxuu sheegaya dadku waxay ka samaystaan waktigiisan iyo marka labada xadiis waxaa laga fahmaya inaanu maqsuudku ahayn shay keliya khamrigu inuu yahay ee khamrigu noocii doonaba ha ahaado hadduu shay xalaalaba ha ka soo horjeedo oo mala min alcinabi wاtamri wاlcasl wاlxinta wاshaciir oo kuwaas uma de la bedelaya cumar markaa muxuu yihi wاlkhamru ma khamra alcaqla hadalkiisaasiladda axaadiisa صaxiixa buu waafaqsanyay khamrina waa wixii caqliga bedelon wallah mustacaan waay xadiiska waxaa kaloo ku jirta xadiiska dambe qaciido guud oo rasulku sheegay alayh isalatu wasalaam haddii shaygu haddii wax yar laga isticmaalo shayga aanu qofkii isbedel ku sameyneynin oo aanu ku wareereynin amba dee aanu maxaan ku rahdaa maankiisii doonineynin laakiin markuu wax badan isticmaalo un qadiyadaasi ay imaneyso rasuulku muxuu inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam inta yarina inay xaaraam tahay waana qaacido aada u muhiima ah iyaduna oo hadduu qofka idhahdo ma shaygii xaaraamta waar waan yaro dhadhamiye un inaanay banaaneyn matalan qorigi yaroo jaado inaad tidhaahdo waan waan cunayaa anigu qorigin baan cunaayo dee bahalkan maxaa kale kiilooyada ma isticmaala laakiin xabaddaa yar waan yaro dhadhamiyaayo dee ismana bedelo waxna kuma noqdo saasaan iskaga carara marka waxa la odhanaya maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam shaadku miyuu ka mid maandooriyayaasha gaalkii ingr maraykan la odhan jiray gaalka ahaa baaba iska ilaaliya o yihi waa waa maandooriye maandooriynimadaa hadda wixii dhegtiisa ku jiru sheegaya mid baa saddex cisha kaga baxaysa weli midna weligiiba kama baxda marka iyagu waxay ka ilaalinaya ka eegayaanun xagga inaan ish dadku ka dadkoodii oo marka waxaan isticmaalaa dadkii ma shaqeynayaan oo dad meelaha dhacdhacayo nooc kalaa bay noqonayaan dabeetna xaggii technologiyadii iyo addunkii ba lagaga horreynay xaggaas ayay ka eegeen dabeetna kuwa iska xaaraam yeeleen kuwan dadkan jaadka cuna hadaad wareysatona nin dee marka dabo lasii qabatayba i mooyaane way kaaga warramaytaa laftigeeda mar baa sidaa noqda taa kalaa igu dhacday saasaan ba waxaa qisaskiisu ninkii gabayey muxuu maxay qaado adigaa leh soo ma ahayn hmm cabsilmacadle gabay dheer buu ka tiriyo raxima allah waa ka dhintay ninkaas markii hore dhan salafiyiinta waa ku dhili jiray lakin markii u dambeysay gabagabadii ayaa wuxu yihi waana waxaan ogaadayba xaqiiba iyaga in un la socdo markii u dambeysay u dhiman doono ilahay baa tawbaddii waafajiyey gabaygiisay markaa ku jirtay kun qiso maxay wada intaasoo qiso wada qayaxan qaad adigaa leh wada qubxiya qaado adigaa leh waxbuu soo taxay taxay fara haddaba iminka xashiishadan iyo haddii daanka la dhigayo iyo buurigan iyo sigaarka iyo waxaasoo dhamna maxay noqonayaan un waa maandooriye maankii bay doorinayaan maanka dee qaybayska kala leeya mid baa laga yaba gebigiisuba noc kale qofku noqdo midna waxa laga yaba inaan isbedel badan ku samayn waxaa laga yaba marka dambe qofku la qabsado kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin xaraam walkamru ma khamara alcaqla qaacidadaasi cumar ibn khadaab sheegayna oo lagu soconaya iyo taa kale nabiga alay slat slam kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin xaraam iyo xadiiska ma askara qaliiluhu fakaiiruhu xaraam intiisa yarna waa xaaraan an ibn cabaas radi allahu canhuma qala wuxu kana rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ahaa yunbadu lahu mid loo khamiiriyo ama azabibu fi siqaayi fi siqaayi qarbadka loogu khabiiri jiro khamiir adu af soomaaliya way ka yar duwanaan kartaa waa cinabkiiyo biyo lagu daro muddo jooga fa yashrabu wuu jiray yowmahu maalintiisaasi iyo alqada berida ka dambaysa wa bacda alqadi iyo berida kale kasii dambaysa fa idaa kaana markuu ahaato masa masaa athaalitha maalinta saddexaad galabnimadeeda sharibahu wuu cabi jiray wasaqahu dadkana waa waraabin jira fain fadla hadduu kasoo haro shayun shay hadduu soo haro fain fadla ay fain zaada shayun ahraaqahu wuu daadin jiray akrajahu muslim marka rasuulka alayh salatu slam bilowgii weelka laftigiisaa kala duwanaayo qaarkood baa markiiba shayga khamiirinta kusoo dadejinaya markaa rasuulku alayh salaatu wasalaam ka diiday marka hore xadiiskii wafdigii cabdilqays ee bukhaariga ku yaalay markaa markii dambe waxa weeyaan uu ogolaado rasulku wuxu uhi iska ilaaliya wax khamriya inay cabtaan markaa saddexdaa kadib waxaa laga baqanayaa marka timirtii muddo ay kusii jirto weelka inay isbedesho laakin de haddaan mu in nabid casal nabidu atamri inaanu iyo nabid lcinab inaanu iyo kuwa kale lamidkahayba inaanay xaaraan ahayn baa laga qaadanaya halka maadama nebigu alay isalatu wasalaam nabidka ka samayn jirin nabidku nabidkuna waa sharaab aladi yutakadu min alcinab waa sharaabka cinabka laga sameeyo ama isagii markaa biyo lagu daray ama de sidiisii sharaab looga dhigay isaga ila marka hore isagu sharaab maaha waa zabiibka iyo cinabka kuuskuusan markiis hore marka fi lxadiisi daliilu calى jawaasi shurbi الnabiid wa huwa almaa yulqى fihi tamru aw الzabiib liyaxluwa bihi اlmaau watadhaba maluuxatu waa sharaabka biyo lagu shubayo timirta iyo zabiibka ee nabiidka looga jeeda si uu macaanaado oo biyaha qaraarhkii amba dhadhankii biyuhu u guro un weya marka bishardi an laa yasila ilaa darajat اliskaari wailaa xarum waa inaanu gaadhinun darajada iskaarka saddex cisho markaa wax ka badan waa la haysan karaa khulaasat lqowl xadiiskan maxaa laga fahmaya saddex cisho la gaadhsiyo soo maha saddex maalintaas saddexaad iska daadin jiray waa inta loo rajaynayo inuu isku bedeli karo laakiin haddii aan isbedelin oo muddo iska yaalo haddii laakiin maalin gudaheedu isku bedelo hal maalin gudaheed ma qofkii uu isku bedelaya bahalkiiyo nooc kale uu ku noqonaya qofkiina dee xaaraan u وعن بن عباس رضي الله عنهma kana rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulku wuxu yunbadu lahu mid sharaab looga sameeyo azabiyu fi siqaayi qarbadna loogu sameeyo siqaa waa shaygii haragga ka samaysnaa fayashrabuhu cabi jiray yowmha maalintiisaasi walqada iyo beri iyo wa bacda alqadi saa dambe faida kaana markuu hado maasaa halisa sharibahu cabiya wasaqaahu waan waraabinaya faida fadala shayun markuu faida fadala markuu dheeraad noqdo shayun ahraaqahu wuu daadinayey وعن أmi سلمة رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أmi سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala rasuulku wuxu uhi عليه الصلاة سلام إن اllaha ilaahay lam yجcal ma yeelin شhifاءكم dawadiina ma yeelin fي ma shaygii xarم عalaykum idinka xaaraam yeelay أخرaجahu البyhaqي وصحيح بن حبان وعن wayl الxضرمي أنa طارق بن سويد رضي الله عنه sأل u weydiiyey النبي صلى الله عليه وسلم nبga ayuu weydiiyey can ilkhamri khamrigu weydiiyey yasnacuhaa uu u sameeyo lidawaa'i ay litadaawi si la iskugu daweeyo uu uga jeeday aan uga jeedin in la cabo faqaala rasulku wuxu uhi inahaa inahaa ay ilkhamru khamrigu laysat bidawaa'in dawo ma aha walaakinahaa ha yeeshee daa-un ay maradun iyadaaba xanuun ah akhrajahu muslimun wa abu daawud wagayruhuma xadiiskani waxa oo laga qaadanaya ataxriibu taxriim altadaawi bilmuxaram shay xaaraan ah in la isku daweeya inaanay banaaneyn haddii shaygaa xaaraamta ah ee marka horeba la xaaraam yeelay uu dawo yahayna ilaahayba ma xaaraam yeeleen waayo ma min shayin axalahu llahu lana ilaa wamaslaxatuhu ilaa fiihi maslaxa khaalisa aw maslaxa raajixa shay ilahay inoo xalaaleey ma jirto ilaa waa wada maslaxo ama maslaxada rajaxan wamaa min shayin xaramahu llahu calayna ila wa fiihi mafsadatu khaalisa aw mafsadatu raajixa shay ilahay naga xaaraamaya haduu jirana waa wada mafsada un ama mafsadadiisa rajaxan khamriga markaa mafsadadiisa rajaxan wain kaana fiihi nafcun faa-iidaba waxyaala qaarkood halaado faa-ido leeyahy maxaa kamid ahaa de waxa laga qofkii inuu ku gaajo baxaa waa laga yaaba isagoo haraadan inuu ku haraad baxaa laga yaabo waxaa laga yaaba lacag bay ka kala heli jireen waqtiyada qaarkood culimada qaarna waxay leyihin m markii ilaahay xaaraam yeelay ayaa xataa ilaahay ka salbiyin nafcigii ay lahaydna intii faa'iida ay lahaydna taxriimkaa kadib way ka baxay halkaa waxaa laga qaadanaya markaa caanaha dameeraha ah. inaan la isku daweynin khamriga la isku daweynin khamriga soomaalida hore waxay odhan jireen kixda xanuunka la idhaahdo ayaa loo isticmaala caanaha dameeraha iyo khamriga iyo kuwaas marka caanaha dabeeruna inay xaaraam yihiin baa laga qaadanaya la isku daweyneynin khamrigana inaan la isku daweyneyn waayo qaacido waxay tahay allaha lam yajcal shifaaءakum fima xarama calaykum waa qaacido wey ilahay wuxuu idinka xaaraam yeelay dawo bay idinmu hadduu shaygu dawo yahay ilahay idinkamaba xaaraam yeeleen amba waa laga soo reebi la wa la xilligaas mooyaane xilligaa isku daweeya xadiiskana kaba sii ka dambe daariq bn suweyd inahaa laysat bidawaa walakinahaa daa buu nabig ala sl sl waaba xanuun iyado laftigeedo imisay qofka xanuun gaadhsiinaysa caqligiisii jirhkiisii dhibaatooyinka kale u keenayso midhiciradiisii waxaasoo dhan in allaha ilahay lam yajcal beyli shifaaku fima xarama calaykum وعn wail alxadramiy ana dariq bn sweyd radi allahu canhu sala weydiiya nabiya sala la ala sl an ilkhamri weydiiye yasnacuha lidawa tadaawi uu sameynayo in laisku daweeyo faqala wuxu uhi inaha laysat bidawaain maaha walakinaha da lakin waa xanuun baabu tacziiri wa xukmu الsaaئl baabu tacziiri wa xukmi الsaa'ili wuxuu baabu yahay atacziir tacziirta wixii la odhan jiray iyo wa xukmi الsaa'ili iyo qofka weerarka ah xukunkiisa sida la iskaga riixayo marka tacziirta waxay dhahay culimada luqadu waa shayga waa almancu luqatan luqatan atacziir macnaha almancu sida xadka laftigiisuba uu mancu yahay xaggaa way ka sameyn marka lakin sharci ahaan maa loga jeeda ataadibu calaa macsiyati laa xadda fiha walaa kafaara ataadiibu calaa macsiyati لا xadda fiiha walaa kafaara waa in la isku edbiyo macsiyo iyo dembi aan xad ku soo aroorin amba kafaaro gaara aan lahayn oo shareecadu aanay kafaaro gaar oo samayneyn tacsiirta markaa maxay noqonaysaa shaygii xadka cayiman lahaa tacsiiri ma gelayso shaygii kafaaro iyo wax lamid ah oo loo qofkii la yidhi saa laba bilood soonto ama taa kala samaysaa wixii kaa baxayaan tacsiiri geli mayso laakiin intaa wixii kasoo haray matalan khamriga mid baa isagu khamriga iibiye khamriga ma cabo isagu muu cabin laakin khamrigii wuu iibiyey midna wuu dilaalay midna baabuurku ku qaaday midna gurigu ka kareeyey waxaasoo dham waa silsilad soo maha baa lagu sameynaya inti kii cabay mooya waxaanuu rasulku sheegay alayh isalaatu wasalaam uu nacdalay khamriga waana isku mid bu ihi ka qaadaya ka cabaya ka loo qaadayo iyo almuctas muctasiraha ka isagu sharaabka ka sameynaya shaqada ka dhiganaya intuba way nacdalay bu nebigu uhi alay slatu slaam saailkuna saala waa weerarka oo kale qofki markuu ictada al calى lgeyr cid kale ku xadgudbo markaa dafcu saail waxay qofku soo doontay sidaad iskaga difaaci lahayd dafcu saail وعن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمعه رsuل الlahi رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم يقول wuxuu maqlay rasuulka oo leh laa yujladu la jeedali maayo lagu dhufan maayo fowqa cashrata aswaadin toban jeedal wax ka koreeya toban jeedal wax ka badan ilaa fi xaddin xad mooyaane min xuduud illahi xuduuda ilaahay kamid a mutafur caleyhi xadiiskan waxaa laga qaadanayaa shaygii de xad lahaa xad buu leeyahy kii afartanka laga jarayey kii boqolka laga jarayey kii sideetanka laga jarayey waa xad xuduudda ilahay kamid kuwaas xad cayimano soo araro weya waynu soo aragna laakiin shay aan xad lahayn jeedal waa lagu dhufan karaa tusaale ahaan kaa isagu qaaday oo kale in la jeedala looga dhigi karaa amba xidhitaan baa looga dhigi karaa amba kharaama maaliya baa looga dhigi karaa amba shaqadii laga eriya laga dhigi kara waxyaala dee oo kale ah, ama meesha ciddii maslaxadda waxay ku xidhan tahay eegaya qofkii xaakimka ahaa ayaa maslaxadda eegaya sida kolba u wanaagsan dadka iyo isaga haddaba haddii la dhahdo jeedal ha looga dhigo waa inaan toban jeedal laga badin ba xadiiskan laga qaadanaya waayo toban wax ka badan xadkuun baa iska leh لا yuujadu fowqa cashrati aswaadin ila fi xaddin min xuduud illah laakiin masle kalaa jirto xadiiska laba qowl baa ku jira xadkan laftigiisa la isku khilaafay ma huwa alxad waayo xadku laba macnoba uu soo arooray sooma shareecada dhexdeeda imika markaynu marayno xadd shaarib iyo xadd saariq iyo waa xadkii wixii lagu dhufanayay weyaan soo maha lakin qur-aanka in badan oo kamid a xadku muxuu ku tilka xuduud اllah falaa taqrabuuha daacaadku in la dhaafana ugu soo aroray falaa taqrabuuha iyo falaa tactaduuha iyo haddaba ma xadkii kani ma ma looga jeeda xadkii macsiyada ahaa ee ahaa in daacadii laga tago oo salaadii kale laga tago ila waa macsiye ama shay kale lagu kacaabaa mise waa xadkii culimada ku qaaday xadkan in looga jeedo xadkii go-naa xadkii xuduudda ka mid ahaa xad ulmacaasi waxay yidhaahdeen haddii qof la doono in la jeedalo toban lagama badin karo toban he lagama badin karo qolada yidhi xadkan waxa looga jeedaa xadkii macsiyada ahaana waxay leeyihiin waxa uu xadiisku ka warramayaa haddii cid la edbinaayo maxaan ku idhi tusaale ahaan ilmo yar la edbinaya qur-aankii gara waayey amba aabihii baa ilmihiisii edbinaya wax macsiyaad miyuu sameeyey maya dee macsiya maha toban jeedal wax ka badan laguma dhufan karo waayo xad kumuu dhicin laakiin ilmihii yaraa ama qofkii weynaa hadduu hooyadii caayo hooyada hadduu caayo amba aabbaha caayo amba cid kale caayo amba xadgudubkale uu sameeyo toban waa looga badin karaa maxaa laga qaadanaya de xadkani tadiibkii maahe waa xadkani waa xadkii ereygii macsiyada ayaa looga jeedaa mar haddii macsiyada looga jeedo de hadduu hooyada cay hooyadu cayda waa macsiya soo maha toban waa badin kara lakin markay arrintu edbin tahay un caruurta in la edbiyo horta miyay banaanta a xadiis baa jira rasuulku ala sala slam bu yihi ushu ha idin xadiis ka qaado ciidaalka yarorga xaggii loo badnaa ha u dirira iska ilaali waxa weya macnaha hab ka baqdaa weyaan ubadka yar markay dee yaryar yihiin ay dee baqanayaan weyaan ushii oo kale halkaa utaallo oo iyadoo hadda taadiibku mar dambe yahay xaalad horta hadallo kale iyo qaabo kale qofka loo soo daweynayo laakiin usha laftigeedu waa nooc ka mid a iyadoo wejigiina laga ilaaliyo waxa lagu dhufanayaana uu yahay waxaan bararinaynin oo dee xanuujinayo oo qof dee ilmo yaroo damqanayo wax wayeel ay intaasi wax yeelayso ama marka la isagu dib wixii uga joogsanayay tacsiirtu markaa xad cayiman ma laha ee waa taa waay bal maslada markaa qad cidda sida rashaxan iyo kolley wa aad bay labada qool iskugu dhow yihin waayo ereyga kii lagu fasiraaba waa kii kale laa yujsadu fawqa casrati aswaad ila fi xaddin min xuduud illah sheeku baabka wuxuu ugu keenan waa saas oo dee khamriga loo sameeyey afartan nebigu alay slat o slam وعn abi burdat الأnsarي radي الlahu anhu anhu samca rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulku mqlo yqul la yuجladu fوqa cashrati aswaadi toban jeedal wax ka badan la jeedali maayo oo lagu dhufan maayo qof ila fi xaddin xad mooyaane min xuduud illahi xuduudda ilahay ka mid a xuduudda khamriga iyo kuwa mooyaane haddii looga jeedo xuduuddana waa shaygii macsiyada ahaa marka wixii la edbinaayo ciddii taadiibka aan dembi kala gelin toban waa inaan loo gaadhsiin waayo dee tobanka waa culisiin sawdka laftigiisu da uu kala cuslaayo mid baa dee aada u culus gacanta lafteeda qaabka loogu dhufanayo oo inaan gacanta meel fog gaadhin marka qofkii lagu dhufanayo oo meel weyn meel xog aanay kasoo laabmin shuruudba kole cudumada fiqiga waad ku aragteen qowlka markaa sheekana kitaabkiisa hayo kala warshaxay waxa wey waa fawzan cabdil fawzan xafidahu llah u wuxu uhi waladhar wallahu aclam huwa alqowl اlأwl wahuwa ana tacziira laa yuqadaru bxadin mucayan intan macsiyada looga jeedo taadiibka looga jeedo tacziirtaasi aanay xad cayiman lahayn lakin kana fima fiihi muqadaru lam yubliq bihi dalika اlmuqadar haddii uu yahay mid aan xad lahayn halkii kii xadka lahaa un la gaadhsiin maayo waxaa laga ilaalinaya in afartan iyo laga hooseysiiyo laakiin xad cayiman ma laho toban wax ka badan baa qofkii lagu dhufan karaa wey oo xadkan marka waxa laga soo qaadaya xadkii go-naa whada acdal اaqwaali waعalayhi dalat sunaة rasuuli الlahi salى اla alay sl sunati khulafaaءi الraashidiin sidaana waxaa yihi ibnu taymiya raximah اllah wahada acdal aqwaal ka ugu dhexdhexaysan marka وعn caiشha radi allahu canha ana nabiya salى الlah alay sl qal wuxu uhi aqilu aqiiluu dawi hay-aati caharaatihim aqiilu ka daaye u daaye dawiil hay oo ha ku qabanina ha ku qaadina aqiilu ka dhaafa dawiil hay dadka qaab kale iyo magac leh caharaatiim turdirooyinkooda ila alxuduuda xuduudda mooyaane rawaahu abu daawud wa nasaa qiilu dhawil hayaati aliqaala waynu soo marray oo iqaala fi lbeyc maxay ahayd qofkii alaabtii laga celiyo isagoon dee shuruudba mutaysanin ayaa kamid ahayd man aqaala musliman min axaadiis markaa kuso marayn qofka qof muslima ka celiya isagoo dee qofkii u diidi karo ohan kara war dee shuruuddii wixii way inoo dhamaystirma man aqaala musliman aqaala lahu cafratahu baa xadiisku markaa kuso aroortay qofka qof muslimna ka celiya alaabtii lagu lahaa alaabtii uu markaa ka iibiyo wax lamid ilaahay baa isna maalinta qiyaamaha turunturadiisa iyo culayska haysa ka dhaafa waanu ka ballaarhan yahay macnaha xadiiskii oo taa uu kasii ballaarhan yahay oo qofkii qof muslima la saari wey marka hay-adii waa maxay dawil hay-aat alhay-a waa qaabka iyo siduu qofku yahay matalan suuraddiisii magaciisi wax lamid a الsura hay-at jamcu hay-atin wاlhay-atu suuraة shay wa shakluhu wa xaalatu wayuraadu bihi dawu alhay-aat اlxasana aladina yalzamuuna hay-ata waaxidata wasamta waaxida walaa takhtalif hay-athm bالtanaquli min hay-ati ilى hay-ati wاlmuraadu bihim ahlu اlmuru'ati wالصalax aladina laa yacrifuna bالshar aladina laa yucrafuuna bالshari fayazilu axaduhm الzala wahada qowl الshaaficiyi waqila almuraadu bihim dawi lwujuh min الnas aladina lahm qiimaة waqadr fi اlmujtamac wahada qowl ibn اlqayim walaa maanica min ictibaari macnayeyn hay-addii shakliga qofka way noqonaysaa iyo qaabkiisii dad baa jira markaa halkaa markuu marayo dad baa ilahay lagu xasanaya kasoo qaad nin baa qamiis buu xidhan yahay garh buu leeyahay cimaamad buu sitaa qofka maxaa laga sawiranaya ya dee sheekh marka laga reebo maxa laga sawiranaya qof wanaagsan oo ahlulcibaada oo tukaday yahay soo ayaa laga soconaya way laba nin baa israacay oo dhalinyaro ah idinkaan idinku tusaalinaya <laughs> nin khamiis xidhan garh le dee hay-adda ka muuqata ad iyo nin yaroy saaxiibiino surwaal yaroo meelaha horaan ka googo-an kuwan meelahaan laga cunay soo baad arga xaragada ah. dee dhafooradana waxoogaa ka saarin badan simahana raamo weyn ku sameeyey garkana noocan kale ka dhigay labada qof maxaad arg markaad kaas hor maxaad maxaad sonanaysaa maskaxdaad maxaa kusoo degdegaya waar maxaa isku keena labadani labadan isku nocba maahe waayo shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa aطuyuuru ala ashkaaliha taqac ay carabtuna idhahdeen marka waxa weeyaan maxaa isku keena baad sonanaysaa ma laga yaaba labadaasi kaa timaha raabaysa inuu salaada tukado <laughs> kan kalena ina wax kale u qarsooyin ma laga yaaba soo wax dhici karta maaha lakin inaga qulubtooda dad kale inooma diraan ila qulubta inaguma daaracanayna laakiin daahirkii ninka qofka noocaas ka muuqdaan waxay ka muuqata inaanu qof akhlaaq xunum hayn dhaqan xumo sameey aanu hayn isku soo ururiyo qof wanaag lagu yaqaano weyaan muhimadu qof wanaag lagu yaqaanay iyo murua dadnimo ilaan waa bashare zalla ka dhici karta maxaa ka dhici karta zalla ka dhici karta waxaa la arkayba ninkii sheekh ahaayo halkaa gabadh dariiqa marayso dhunkanaya amaba gacanta hayse xaaskiisiinaba horta marka hore markiiba de la odhan iska tuhi maayo waayo wuxuu yihi cumar bn khadaab acqalu nnaasi acdaruhum lilkhalqi waa hadal aada muhiima acqalu nnaas acdaruhum lilkhalq qofka dadka kuwa ugu caqliga badan waxa weeyaan ka ugu cudur daarida badana dadka so xadiiska nabiga kuma soo mara nin lacalaka qabilta nadarta ereyadaa soo may ahayn markaa nin iyo wada socda hadii la arko ninka de nin lagu yaqaanay oo ninka dariiqaa gabadh ay wada socdaan ama gacanta haystaa waa inaan markiiba la odhan hayay waryaah ma arkaysa u bilaawe eh. <laughs> walahi inaynan kaa dambe ya laakin waa in la idhaahdo war mila waa walaashii mala waa xaaskiisii mala caynka waa in cudurdaar loo sameeyo taasi waa taa haddiiba la arkay inuu qaldanaa way caddaatayba gabadhaaba la garanaya wax alla waxay isku yihin ma jirto dameerahooduna meelmada wadaaqaan <laughs> maaha dameero ma wadaaqi karaane lakiin soomaalida waxay dhahdaan markay labada qof leeyihin waxba iskuma aha dee waa sharqan wa qarban waa bariyo galbeed oo kale ka soo qad laba waxaa la arkay inuu labada qof mid walba sidiisa loo garanaya wax allo wax iskaga daribo ma jirto qofka wanaag baa lagu yaqaanay marka hore lakin qof xun oo kolba meel u gurguro oo meel kasta mara laguma aqoonin kaasoo kale rasulku muxuu leeyay alayhi isalaatu wasalaam caraa ka dhacday caara ala horta kelmadu waa marka qofku marada ku turunturoodo iyo turunturada caadiga ah wax ceebta qofka noocaasoo kale kasoo xasisha iyo gefka iyo dembiga kasoo xasila mar haddaan xad gaadhsiisnayn shareecadu ayuu xadiday hadduu qofkani ad xadkii shareecada ku dhacay isaga loo joojin maayo laakiin waxyaalaha noocaas oo kale abu nabigu muxuu ley alayh isalaatu wasalaam u dhaaf u dhaafidda waxaa kamid ah inla in laga aamuso in gaar loogu nasteexeeyo xaakimkii oo kale marka loo geeyo xaakimkii uu yidhaha or iska tago waxaa dib hagu noqonin isilaali waxyaalahaas oo kale amba markaa dadka loo sheeg ee la asturo kolleyba de markas qofka muslimka la astura waa daruuriya dawiil hay-aati rasuulku muxuu saa leyay alayh wasalaam qofna macsiyo iyo dembi kama ilaashano markiisa hore marka qofkii wanaagga lagu yaqaanay haddii la ceebeeyo amba lasii sheeg sheego amba dhibaato kale loo geysto qofkaasi waxay iska dhici karta shaydaanku inuu raacu idhaahdo dee mahaatan waxbaa dhowran ya wax kuu dhowraniba ma jiro dee markaa biniqoyobeskama dhowraho sheekadiisu ay noqoto laakiin marka sidaa gaarka loogu nasteexayaan bal markaa waxaa dama iska ilaali qofkii dee ilaashanaya ila inta badan way u dhowran tahay islaanihim xuduudda laakiin iyaga looga tanaasuli maayo dadkii maxaa ku baxay markaa dawiil hayaati aan ahayn qofka isaga lagu yaqaani xumaanta maalinba isagoo meel maraya kolba halkan gelaya kan waxaana ku caan baxay qaladaadkiisa loo dhaafi maayo xaladdan iyada waayo isagu oo loogu bartay waxna waa laga qabtay noqonaysa wa can cayisha radi allahu anha ana nabiya sala allahu alay sl ka dhaafa ka indhaqarsada dawiil hayaati dadka qaab kale dadka muruada muruada iyo dadnimada ku jirto weyaan ambaba dadka hay samtigooda iyo suuraddoodu ay dee wanaag iyo khayr ka muuqdo labadaba markaa waa la waa kara labadaba macnaa wa culimada qaar baa eegeen qola waxay eegeen iyo muruada qof murua leh muruaduna way kala duduwantahay saynu ku aragnay oo dee xadiiska maxaa kamid a ah? ataa xadiiska ayaa laga qaadanaya marka shuruudda xadiiska cadaalad inuu caadiyahay soo maha caadilka maxaa kamid ahaa muraaada kamid aha cadaaladda waxaa kamid ah muraaada qofka waxa laga qaadanaya waa inuu muraadiisa ilaashado waxaan dembiba ahayn wey muraado oo me waxaa jira shekedo kasoo qaad dumar xurxumeey degan yihiin qofka halkaa mara qofka halkaas sii maraya haddii la arko wax xunun baa laga sawiranaya dee markaa ninkii sheekh ahaa ee matalan casharka dhigaya ama macalinka ahaa oo sekedii dadka xun sii muruadiisi waxbay noqonaysa muruadiisi waxbay noqonaysa xadiiska guud ahaan waxaa laga qaadanayaa tacsiirta wixii aan xad cayiman lahayn in musaamaxa badan lagu samayn karo oo loo tanaasuli waxaa kaloo loo daliishaday culamada qaarkood istadala bacd اlculamaa bihada اlxadiis calى ana tacziira laysa biwaajibin kalxaddi xadku soo waajib mu ahayn waa imika muxuu rasulku ila alxuduuda soo maaha xuduuddaas iyaga lagama tanaasulayay laakin tacziirta wixii xadka kasoo hooseeyo o dhan waajib maaha in la fuliyo qofkii waa laga waa laga dhaafi karaa oo waxaa la odhan kara orad oo iska tag qofkiina ku dambaabi maayo laakin xadkii lagama dhaafi kara dee xadkii cayni waayo waay ana rasuula sala la ala slm amara bilcafi can dawi lhayaati haddaba yaya lala hadlaya aqilu marka leeyahay waxaa culamada qaar ay dhahdeen qaadigii weyaan ninkii qaadiga ahaa ee loo keenay mayana waxay ku dhacaysaa dadkii wax loo geystay tusaale ahaan ka soo qaad aba ciddan ciddii wax lahayd oo kale marka inta way koobsanaysaa sida daahirka ah وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku وu من qutila qofka la dila duna maalihi maalkiisa sokadii fahuwa شhahiid waa شhahiid isagoo maalkiisa difaacay rawahu aلأربcaة وaصxaabu التirmidي ciwaanku muxuu ahaa baab tacziiri baabu التacziiri wa xukmi الsaaئل soo may ahayn saailka waxaa kamid ah qofka qofka maalkiisa kusoo doontay marka hadduu qofki tuug doonayo xoolihiisi inu xoog kaga qaado haddii uu isdifaaco sidaa ku dhinto waa shahiid xadiis baan ka boday miya waa runtiina midda hore wacan cali radi allahu canhu qal wuxu uhi ma kuntu ma ihi liu qiima mid ku oogaya calaa xaddin xad axadan calaa axadin mid xaddan xad ku oogaya oo fa yamuuta uu dhimanaayo fa ajidu fii nafsi oo aan naftayda ka murugoonayo ilaa shaariba alkhamri ka khamri caba mooya fa inahu isagu low maata ka magbixin lahaa wadaytuhu ay dafactu diyatahu akrajahu albukaariy xadiiskani wuxuu daliilu yahay qofkii haddii marka xadka lagu oogayo uu sidaa ku dhinto laa damaan walaa diya laa damaana walaa diya qof baa xadkii tuugada laga jarayey gacantii baa la gooyeyba wax gaabisana lama samaynin si caadiya ba baa dhiig joojintii wixii waa lagu sameeyey lama dhaafinin wuu ku dhintayba kamuu soo noqonba koomadii u galay ma la odhanaya magtiisi halkaa lasoo dhigo maya qof baa isagoo la jeedalaya dhintay meel halisana laguma dhufan wa intii dheeraadkaana laguma dhufanin waxba laguma laha laakiin cali bin abi aalib hadalkiisa wuxuu yihi qof aan xad ku oogay oo dhintay kama murugoonayo ilaa mooyaane shaarib isaga nafteyda waxbaan ka helay wase ninkaa wallahi kaasi hadduu dhinto malaa in mag laga bixiyo weya marka isaga tani waa cali baa markaa niyadda taa ku haya wey de xadiiskii nabiga maha alay isalatu salaam tacziirta lakin culimada waxay u badan culimada in badan kamid waxa ah sheegeen mar ujeedaa in qofkii damaanad qaadayo maadaama tacziirtu ay noocyada ahayd qaar baa imam shaaficiya baa kamid ah. marka xadiiskan hadda waxaa loo dariishaday muxuu calisan uleeyahay culimada qaar ba waxaynu soo aragnay inaynu sheegna sl mooya ina yihaahdeen kamrigu laysa lahu xaddun mucayan kamrigu ma lahaba xad cayiman afartankana waa ijtihaad sideetankana waa ijtihaad waana laga yarayn kara waana laga badin kara xataa afartanka laga yarayn kara waxyaalahay daliishadeen maxaa kamid ahaa xadiiskii nabigu aleyh isalaatu wasalaam aynu soo aragnay inuu saxaabadii nin la keenay khamri caba dhowr jeer waliba la keenay markaa mid kabta ku dhufanaya naga mid ahaa mid gacantiisa ku dhufanaya naga mid ahaa saasay saxaabadu qofba waxbuu ku dhufanayay oo intaas saxaad looga dhigay mid baa ku dhuftay mid baa wax kale ku dhuftay mid wax kale ku dhuftay saasa markaa xadiiskan oo kale saas weeyaanoo maadaama aanu xad cayiman lahayn ayay u daliishadeen kana hadalkan cali maadaama aanu xad cayiman aanu lahayn cali waa kan leh haddii allahu mustacaan aan ku oogo de waxaan isnimala qofka waad ku qaldantay ilan xadkiisi mucayinayne naftayda taasina waajib iskagama dhigina waan faajidu fi nafsi wajada macnayaal badan baynu kuso aragnay o waxaa kamid ahaa lacalaka wajadta calaya ay qadibta marka ajiduna imika waxa weya halkan ehm, bimacnaa xazina wataasafa faatasafu waaxzan aan ka murugoodo ma kutba hil qiima mid ka ala adin calaa axadin qof xaddan xad ka fa yamuuta uu dhimanayo sababtaa awgeed wafaadii sababiyad ahayde faajido oo faajida ay faaxzana aan u murugoonayo fii nafsi nafteeda ka murugoonayo arrinkiisa i fii nafsi ilaa shaarib alkhamri mooyaane kaas qof aan xad ku oogay oo marka uu dhinto aan ka ma jiro ilaa shaaribkamriga mooyaane fa inahu isagu law maata ad dhinto wadaytuhu waan ka bixin lahaa waayo dee isagu xadkiisu macayna ayaa loo daliishaday an sacid bn sayd marka arrintaasi waajib maaha isku soo ururiya an sacid bn sayd radi allahu anhu qal qala rasuul lahi sala allahu alay slam man qutila qofka la dilo duuna maalihi maalkiisa sokadii fahuwa shahiidun weeyaan wacan cabdillahi bn khabaab radi allahu canhu qal wuxu uhi samictu waan maqlay abi radi allahu canhu oo yaquulu leh samictu rasuula llahi sala allahu alay wasalam yaquul rasuulkii baan maqloo leh takuunu waxa ahaan doonta fitanun fitno fitnooyin baa ahaan doona iyo dhibaatooyin fakun waxaa taha fiihaa fitnada dhexdeeda fitnadaasi marka waa qitaal iyo iqtitaal iyo in addunya laisku diray axlamida ah. fakun waxaad ahaataa fiiha ay fii hadi lfitan dhexdeeda waxaad ahaataa cabdallah yaa cabdallah cabdilaahiyow almaqtuula ka la dilaayo noqo walaa takun ha noqonin alqaatila ka wax dilaaya akraja ibnu abi khaytama wadara qudniy wa akraja axmedu naxwu can khaalid binu curfuda radia allahu marka xadiiskan waxaa laga qaadanayaa mowqif lmuslim min alfitan mowqif اlmuslim min alfitan qofka muslimkaahi fitanka xaggee buu ka istaagayaa xaggee buu ka istaagaya fitanka waxaa looga jeeda fitanka muslimiinta dhex imanaya maaha gaaladii gaaladii udhexeeyey muslimiinta kaa waxaa waajibka qofkii inuu mowqif cayiman ka qaato laakiin qabaailka isdilaya reeraha isdilaya kooxo muslimiinta kamid oo isdilaya oo dagaal dhex maray dad madaxnimo isku dilayay oo mid waliba uu markaa jabhad samaystay kuwa noocaasa ah adigu ka wax dilaha noqonin oo raaci weyaan ee laga tegi waayo adiga xataa lagu soo doonto ha lagu dilo labada marka xadiiskan iyo kii ka horreya kala duwan yihin xadiiska hore muxuu tilmaamaya haddii maalkaaga lagugu soo doonto shahiid haddii nafta lagugu soo doontona shahiid xadiisku uu ka dheeraa man qutila duuna maalihi duuna nafsihi fahuwa shahiid man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid ba ku jirta xadiiska qofka isagoo xaaskiisa iyo caruurtiisa dadkiisa lagu soo doonto marka waxaa lagu qaadaya tanna dagaalada aan kala caddayn bay dhahn kan dambe ee xaq almuxiqu walmubdilu aan la kala garanayn almuxiqu walmubdilu laakiin dad meel iska jooga hadday cidi soo weerarto koox kale ay soo weerarto iyagoon kooxdan lasoo weeraraya aanay waxba markaa geysan oo ay doonayaan inay ka takhalusaan amba ay doonayaan xoolahoodii inay ka qaadaan amba dhulkoodiiba inay ka qaadaan kasoo qaad meel ay degan yihiin oo ay doonayaan xoog inay kaga qaadaan maxaa u banaan inay inay istifaacaan laakiin marka meeshiiba aan la kala garanaynin keebaa almuxiq walmubdi dadkan is haystaa adigu ha ka qeyb geli weeyaan fitankaa samictu rasuul اlahi sal la alay sl qul takunu fitna ma ahaan doonto fakun waxaa taa fiiha cabd allah ya cabd allah cabdillaahiyow almaqtuula ka noqo kala dilayo walaa takun ilqaatilka wax dilaya ha noqonin halkaa waxaynu kaga baxnay kitaab alxuduud